أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wa xabiibihi وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد المادة السادسة في كيفية الصلاة waxaynu ku jirnay kitaabka qaybtiisii afraad fasalkiisii sideedaad salaad baynu ku jirnay marka arkaanteedii iyo shuruucdeedii hay-aadkeedii arrimaha waa soo marnay hadda waxaa galabta darsigu ka bilaabanhayaa kayfiyatu salaa habkeedii wey kolka salaada marka la galo ilaa marka laga baxo inta u dhaxaysoon waxba la dhaafin ayuu sii khatixay almaadatu saadisa maadada lixaad fii kayfiyati salaa salaada habkeeda gudaheeday imaado tahay kayfiyatu salaa salaada habkeeda hiya kayfiyadii waxa wey an yaqifa almuslimu qofka muslima inuu istaago bacda dukhuuli waqtihaa salaada waktigeeda hadduu gala ka gadaal mutadahiran isagoo korkiisa iyo dharkiisa iyo gogoshiisa ay intuba daahir yihiin buu istaagaya waxaa dahaaradaa la jirta mastura alcawra isagoo cawradiisu ay asturan tahay intaa waxaa la jirta mustaqbila alqibla qiblada isagoo u jeedsado foolka aadiyey kolka shuruudu salaa buu shiikha ku tirinayaa in waktiga gala waa shardi in la dahaaro qabana waa shardi oo xadathu alakbar walaasqar labadaba daahir laga yahay cawradu inay asturan tahay waa shardi qiblada in la qaabilaa waa shardi intaas ka gadaal ayaa fa kan tukanayo aqimaya lahaa salaadiibuu u aqimayaa waa horreysay aadaanka waana iman doonaa markaasuu aqimaya xataa idaa faraaqa ka tukanaya marka uu ka faraxasho min lafdi liqaama iqaamada erayadeedii waa iman doonaan goorta uu ka baxee dhameeyo ayaa rafaca ka tukanaya kor u qaadaya yadayhi labadiisa gacmood muxaadiyan isagoo ku aadinaya bihimaa labada gacmood mankibaihi labadiisa garab isagoo ku aadinaya naawiyan ka gadaal isagoo qalbiga ka niyoonaya assalaa salaad buu niyoonayaa allatii salaada uu araada raba ka tukanaya an yusaliyaha inuu salaada tukado yuu qalbiga ka niyoonayaa qaa'ilan isagoo afka kale allahu akbar buu afka ka waranaya waa xirantay salaada wayadacu wuxuu kor saarayaa yadahu gacantiisa alyumnaa midige cala alyasaar gacanta bidixa korkeeda ayuu saarayaa meesha mifsalka la yihaah ee dhudhunka iyo calaacasha iska galaan meeshaasuu ku aadinayaa labadii gacmood oo iskor saaranna fowqa sadrihi xabadkiisa korkiisa ayuu saarayaa intaa markuu sameeya ka gadaal uma ka gadaal buu yastaftix ducaa uliftitaax waa fara badanta midii rabuu ka akrinayo subxaanaka allaahuma wabixamdika inuu yiraa iyo wajahtu wajhi liladii fadara samaawa inuu yiraa wuxuu akriyaba ducaa uliftitaax mid kamida ayuu akrinaya ducaa uliftitaax hadday dhammaatana wayaquul ka gadaal wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim buu oranayaa bisinkanaa wuxuu u oranayaa siran qarsoodi oo ducaa uliftitaaxi iyo tacawudkii ayuu bishinku lamid yahay hoos baa loo oranaya wayaquulu wuxuu oranaya bismi illaahi araxmaani araxiim siran si qarsoodiya qof naftiisa maqashiiyo ayuu oranayaa ka gadaal fayaqra' bisinka kadib kii tukanaya wuxuu akrinayaa alfaatixa faatixadii buu akrinayaa xataa idaa goorta uu balaqa tukanaya gaaro walaa daaliin qaala markaa wuxuu yihaa aamiin buu yihaa uma ka gadaal yaqra-u wuxuu akriyaa suuratan suurad buu akriyaa aw maa qadar buu akriyaa tayasara fududaaday lahu isaga u fududaaday kana mid ah min alaayaat aayad yaala ka mid a ah aayaadkii alqur'aaniya ee qur-aanka ahaa markuu aayaadkii akriyay iyo faatixadii ama faatixadii iyo suuraddii huma ka gadaal yarfacu wuxuu kor yeelayaa yadayhi labadiisii gacmood mar labaad xadwa mankibayhi labada garab ku tooskooda ayuu gaarsiinayaa oo yarkac markaasuu rukuucayaa qaa'ilan isagoo markuu rukuucaya yidhi allahu akbar fayumakin wuxuu makarinayaa kafayhi labadiisa calaa calood min rukbatayhi labada low ayuu dhab ku siinayaa wayamuddu wuxuu taagayaa oo simayaa sulbahu dhabarkiisa waa simayaa dahrahu dhabarkiisa walaa yarfac koruma qaado ra'sahu madaxiisa intuu dabada gaabiyo oo dhabarka uusan tabcinin faraafiidooda lowyaa ku qabto uu madaxa taago uu ekaado waraabo malka ka baxa lama rabo muuqaal xumada dabadiibuu gaabiyey luquntiina waa dhisay sidoo kale cagsigeed in intuu dabada fiiqo madaxa lawyaha gaarsiiyo sidii rati la jilbixiray oo kale iyadana lama rabo waatana walaa yunaakisuhu madaxii ma gediyo tankiiska madaxii ololaalaadiyo sida la rabo waa sidee waxa weeye bal yamuduhu waa taagayaa dhabarka fii simti madaxa iyo dhabarka ayuu isku adinaya sida miiska shaaha lagu cabo oo kale ayuu dabadiiyo qadaadka intaa ka dhigaya wuu simaya kolle isaga isuma jeedo korna kama arko laakiin waxaa la rabaa dadaal dheeraada waxaana waa laga digay wayamudu sulbahu dhabarkiisii buu taagaya baarahu dhabarkiisa walaa yarfacu ra'sahu madaxa koruma qaado walaa yunakisuhu madaxa ma laalaadiyo bal yamuduhu madaxii buu taagaa fii samti bahrihi dhabarka tooskiisa ayuu madaxana ku aadiya uma ka gadaal yaquulu yiraa wahuwa isaga oo raakicun rukuucsan subxaana rabbi rabbigay aad la-aan badana rabbiga alcadiim ee weynaa wuxuu yihaa halaasan saddex jeer buu yihaa aw akhar ama in ka badan uma ka gadaal ayuu yarfac kor noqdaa kii tukanayay min arukuuc rukuucdii buu ka kor noqdaa raafican isagoo markaana kor u qaaday yadayhi labadiisii gacmood xadwa mankibayhi labadiisa garab tooskiisa gaarsiiyey qaa'ilan yirina markuu kor noqday samica allaahu allaha aqbalo liman qofka xamidahu eebbaweyne ku mahdiya xataa ida stawa goortuu sinmo kii tukanayay qaa'iman isagoo taagan uu sinmo fi ictidaalin ee kaashi iyo toosnaan markuu ku sinmana qaala wuxuu yidhaahdaa rabbanaa yaa rabbana anaga rabbiganow laka adiga rabbi a keliga ayaa alxamdi mahad idaylkeed leh xamdan mahad baad leedahay kasiiran fara badan tayiban wanaagsan mubaarakan la barakeeyey fiihi xamdiga gudihiisa uma ka gadaalna yahwi waa hoobtaa kii tukanayey ilaa sujuud weji dhundhig ayuu u hoobanaya qaa'ilan isagoo markuu hoobanayo yidhi allahu akbar fayasjud kolkaa waa uu sujuuda calaa acdaa'ihi xubnihiisii korkood ayuu wejiga isdulka isugu geeya oo sujuuda toddoba xibnood ayaa laga sujuudaa wejiga un keliyata maaha fayasjud waa sujuuda calaa acdaa'ihi xibnihiisa korkoodii buu ku sujuuda xibnihii asabcati ee ah toddobada ah wahya toddobada xibnood waxaa wey alwajhu kow walkafaani labada calaacalood ee gacmaha waalrukbataan labada low ama labada jirid waalqadamaan labada lugood toddobadaasu dhulka iskula qabanaya mumkinan isagoo makaniyey jabhatahu wejigiisa iyo wa anfahu sankiisa min alardi dhulka nabku siiyey oo kuwa wejiga keliyeeta deeqotamiyaano hoos bay dadka ka fiiriya qaarna waxay yeelaan sidii wax yaaraayoo kale ay marna sanka ku taabtaan marna wejiga maya labadaa hab midna lama rabo waxaa la rabaa sanka iyo wejiga isku marnab ku sii kadib ku hay lama maashaa allah saasaa la raba qaa'ilan afka muxuu kaleeyahay subxaana rabbi rabbigay ceeb aan badana rabbigii ale alle uun ilaylkii ka koreeyey sifatan wadaatan si walbana ku koreeyey wuxuu hadalka odhanaya salaasan saddex goor aw agsara in ka badan hadduusan intaa kubadaysan ee alla tuugna uu ku dara kasii fiican wain dacaa hadduu alla tuugo bikhayrin wanaagku alla tuugana fa xasanun waa wanaagsan tahay oo markuu tasbiixdii kol iyo labiiyo saddex yiraa hadduu alla tuugo uma ka gadaal yarfac waa kor noqonaya min asujuud sujuudi buu ka kor noqonaya qaa'ilan isagoo afka ka yidhi allaahu akbar fayajlis waa fadhiisanaya muftarishan isagoo gogladay hijlahu lugtiisii gogladay lugti alyusra ee bidixe jaaliisan isagoo ku fadhiisay calayha lugta bidixa korkeeda naasiban isagoo qotomiyey alyumna lugtii midige isagoo qotomiyey oo wayaquul wuxuu oranayaa fadhigaa u dhexeeya labada sujuudood rabbi yaa rob aniga rabbigayow yakfirlii waxaan dembi galay dhammaantiis allow ii dhaaf warxamni allaw adduuniya aakhirada igu naxariiso wacaafini jifee dhammaanteed allow iga caafi wahdini allow ihanuuni warsuqnii allow baadiyo biyoaysi huma ka gala awlaaduna waa risqi cimriga iyo caafimaadka waa risqu man tufica bihi waxaa loo baahan yahay ee lagu dhaqmo idaylkiisa ayaa risqi la yihaa huma ka gadaal yaa sujuud waa sujuuda kamaa sidii si lamida ayuu u sujuudaa sabada hore loo sheegay intaasi ragcad ragcad haddii lagu sheegay sheeko kale uma baahnin hadday salaadaadu laba ragco tahay sida fajarka ama ay saddex tahay sida maqribka ama ay rubaaci tahay sida duhurka iyo casarka iyo cishaa saunbaad ku wadaysa uma ka gadaal yanhad waa kacayaa lirakca ragcad buu u kacayaa athaaniyati ee labaad oo fa yafcal wuxuu samaynayaa fiiha ragcadda labaad gudaheeda mislamaa shay wax lamida u facala sameeyey iluulaa ragcaddii hore gudaheeda ayuu samaynaya umaka gadaal yajlis waa fariisanaya fii tashahud ataxyaadsibu u fariisanaya ee fain kaanat har hadduu tukanayay hadday tahay sunaa-iyatan laba ragcadood hadday tahay ka salaati subxi subaxa salaadiisiiba wey fa inahu kii tukanayey yatashahadu waa ataxyaadsanaya wayusalli wuxuu ugu oo uu ku salinaya calaa anabiy sulbanaha korkii sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya ka gadaalna wayusalim waa salaama naqsanaya qaa'ilan isagoo yiri assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina allaha yeelo wixii muslima ee jiniha ah, ee malaa'iga ee insiha ah, ee midigtayda ku aadanow waraxmatullah eebba weyne naxariistiisiina korkiina allaha yeelo muntafitan isagoo daymooday ila alyamiin dhinaca midiga daymooday uma ka gadaalna yusallim waa salaama naqsanaya oo intiibuu oranaya muntafitan isagoo daymooday ila alyasaar dhanka bidixe kadaalika siduu midigta u daymooday si lamid a markaa salaaddii baa laba ragcadood waa ka badatay salaadii tukanayay hadday tahay hayra kunaa-iya midaan laba ragcadood ahayn ee ka badan hadday noqoto fa inahu ina almusalli kii tukanayay idaa goorta uu qaraa akriyo atashahud ataxyaad markuu akriyo buu yanhab kacaya mukabiran isagoo allaahu akbar yiri raafican isagoo kor yeelay yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labada garab ku ahdanaantooda oo fa wuxuu dhammaystirayaa salaatahu salaaduu tukanayay calaa anaxwi si korkeed wuu ku dhammaystiraya alladii sida taqadama na hormaray ilaa ha yeeshee annahu ka tukanaya yaqtasir waa gaabsanaya fi lqiraa'a akhrintii gudaheeda cala alfaatixa faatixa korkeed buu qiradiisa ku gaabsanayaa faqad oo keliya ee suuradiiyo aayad midna ku dari maayo ragcadaha dambow faidaa faraqa hadduu dhammaystiro ayuu jalasa fariisanaya ibtiraajkii waa la bedelay mutawarikan isagoo sin dhul dhigay tawarugii biifdaa'ihi gaarsiintiisa biwarikihi sintiisa ila alardi dhulka uu gaarsiiyo wanasaba wuxuu qotamiyaa qadamahu lugtiisa alyumnaa midige wa butuunu asaabicihaa lugta midige farahooda lugta midige faraheeda farahaas calooshoodana ila alardi dhulka ay kor fulaan uma sajada yatashahadu ataxyaadsada oo wayusali ku saliya ala nabiy nabiga korkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya ka gadaan haduu nabiga ku saliyana wayastaciid wuxuu magan gala bilaahi eebba weynaha gar lagu caabudo min cadaabi jahanam jahanama cadaabkeeda ayuu eebba ka magan gala wa cadaabi naar naarta cadaabkeeda buu eebba ka magan gala wa cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa cabaasha yuu eebba ka magan gala wa fitnati lmaxya nolosha baladeeda yuu eebba ka magan gala walmamaad baladeedana eebbuuka magan gala wa fitnati ilmasiix kii socodka badna balaayadiisana eebbuu ka magan gala adajaal been ku doodida badna ka gadaal wayusallim waa salaama nafsada jaharan isagoo salaama naqsiga ku dhawaaqaya qaa'ilan isagoo leh asalaamu nabadgelya calaykum korkiina ha ahaato waraxmatullah eebba weyne naxariisi korkiina ha ahaato multafitan isagoo daymoonayo milicsanaya ila alyamiin dhanka midigu milicsanaya uma ka gadaal yusallin waa salaama naqsanaya tasliimatan salaama naqsi haaniyatan oo labaad multafitan isagoo milicsaday bihaa salaamta ila alyasaar dhankii bidixe ayuu milicsanaya wain lam yakun walow lam yakun yuusanba ahaanin bihi dhanka u milicsanayo axadun qofba keligiina hadduu tukanayo salaamta iyo iltifaatka waa la samaynaya marka habka loo tukadana waa kaa isagoo tiftiran min awaliha ilaa aakhiriha saasaa loo tukada almaadatu asaabica maadadii toddobaad fii xukmi salaati aljamaaca gutada salaadeeda guddoonkeeda gudihiisa ayuu u maadan yahay fii awali imaama imaam noqoshadii walmasbuuq maadadatan arrimo badan baa looga hadlay haddii la tukanayo laba unbay mid tahay salaadu ama waxaa tahay munfarid keligii tukanaya ama waxaa tahay qof jamaaca iyo kooxda tukanaya jamaacada waa iman doonta laba ugu yar imaamun waa maamuumun jamaaca la odhanay hadday jiine qof keliyatana keligaa wey kolka waxaa meeshan looga hadlayo waa kooxdii wada tukanaysay imaamnimadana waa laga hadlaya yaa ku haboon oo imaamnimadii mudan yiridu fawda ma aha qof walba inuu imaam noqda ma aha kolkaa dadka imaamnimada mudan iyadana halkaa lagu xusaaya waalmasbuuq dadkii laba wey qof waxa weeye qof mudriga oo jamaacada kawgeediiba la joogay oo salaada la xirtay qofna waa masbuuqo waxbaa dhaafay salaadii kamida gadaalka soo gaaru kolka iyadana meesha looga hadlaya saddexdaa qodoba halkaa looga hadlaya almaadatu saabica ah, maadada toddobaad fii xukmi salaati iljamaaca kooxda salaadeedii salaadaas xukumkeeda gudaheeda ayay u maado tahay maadadan toddobaad iyo walimaama horjoogid oo qofka dadka horjoogsanaya ee imaam noqonaya walimaama horjoogsashadii dadka la horjoogsanayay iyo walmasbuuq qofka salaada lagala hormaray ay wax dhaafeen kawa alif waxaa laga hadlayaa salaatu ljamaaca kooxda salaadeedii ali xukmuhaa in salaadii jamaaca lagu tukado dudeenkeedu waa maxay salaatu ljamaaca jamaacada salaadeeda sunnatun jid wey waajibatun adag oo laga tegi karin waxayna u tahay fii xaqi kulli mu'min eebba mid rumeeyey dhammaantiisa xaqiisa gudaheeda xaqaa gudihiisa laakiin lam yamnachu ayan jamaacadii ka reebin cudurun cudurdaar badan ayay leedahay cudur haddii jiro cabsi jirto kulayl daran iyo qabow daran ayaa noocaasa hadday jiraan waa imaan doontaa wixii axdaaru salaati iljamaaca looga tegi karo kolka haddaan cudurdaar kaa reebin sunna waajiba man lam yamnachu lam yamnachu usan ka reebin cudrun cudurdaar min xubuurihaa salaada jamaaca jamaatinkeeda daliilkeedii wadaalika inay tahay sunna waajiba biqowlih nabiga hadalkiisa ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korka wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu nabiga yihi maa min halaasatin saddex ma jirto fii qaryatin makacdo degan dadqaryo maqashid makacdo wey waa meelaan jiilaal iyo roob mina laga guuraynin beerey wey bandar wey fii qaryatin ma guurto ama makacdo gudaheed joogta walaa badwin badwi meel laga guuraayo wey xulaaley ruuxaad ruuxaale wey caleentii biyaha xukuma mar la arkaba meeshii caws iyo biyo leh ay u guuraan kolka ama reer guurta hala noqdo ama maguurto beereya ceelal u qodan yihiin dilbila u malaasan yahay ama guryo dhagax iyo jiingad waxay noqdaanba saddex qof oo fii qaryatin maguurto gudaheed ku nool walaa badwin reer baabiyo guura gudaheed ku nool ma jiraan an laa tuqaamu la oogin fiihim gudahooda salaatu ljamaaca jamaacada salaadeeda aan la oogeyninoo inta la aadaano oo la aqimo oo la kulmo aan la wada tukanayn ma jiraan ila hadday jiraan waa sidii reebaadiyeenna u badna waa la tukan jiray laakiin jamaacada lama danan jirin istaxwaj waxaa raayay calayhim korkooda ashaydaanu baa ka raayay istaxwada calayhim ashaydaan faansaahum dikrallah waxa weeye shaydaan baa ka adkaaday oo kala tuuray sababtana waxa weye salaadan keligeed la tukaday iyo jamaaca lala tukaday tii jamaacada lala tukaday bisabcin wa cishriina daraja waxay dheer tahay toddobiyo labaatan garaad idin markaad bil toddobiyo labaatan bishii maxaa ka dhimay hadday bishu sagaal iyo toban tahay sagaal iyo labaatan bay bisha mar ku dhamaata yada beridaa ka maqan kolkaa toddobiyo labaatan takriib bil wey kolka markuu ninkan keligii tukanayo bildhan tukanayay hal salaada oo fii xuduudi cashri daqaa'iq toban daqiiqa lagu tukaday oo jamaaca lagu tukaday allaga khayr badiyey kolka intaasoo faa-iida aad sheegtay inaan nin shaydaanka adkaadin ila saxwada waxaa adkaaday calayhim korkooda u adkaaday ashaydaanu odagii malcuunka ah ee facalaykum waxaad laasimtaan ismu ficil bimacnaa ilzamu waxaad laasimtaan liljamaaca jamaacada laasima dhibaataday jamaaca la-aanta leedahay dhegeyso fa inamaa wax kalaba maaha yaakulu diibu waraaba wuxuu cunaa min alghanami ariga xaggiisa alqaasiyata gaarjoogta neef gaarurdaa yimid rugaaga waana dadaalayaa mariid waa layska dhowraa waana laysku dhowraa markuu inuu neef la taga rabo ariga intuu dhexgala kala bartanka ka qaadan ma isagii waa isdhowraa nafdiis in faritii wax la gaarsiiyu ka yaabo kolka gaaruu ka ama gadaasa ama geeskuu ka ee neef ku dhex jira xoolihii way maamul lafiisu afsoon ilaa waxaan ku jinsi maa naf iyo hunguri ayaa ka galay ari ku jinsi maa idan saydaanka gaarjooga kolka saydaanka waraabaha xooluhu cunaa laakiin waraabo salaadaada waxba u dirsan maaha kolka insaanka waraabihiisii waa maxay saydaankiisa insaanka waraabaha ku diran waa saydaanka haddaad markaa muslimka iyo jamaacada iyo dadka badan ku dhex jirtid ka gaashaamata haddaad gaari joogsatayna iyo kuulagda sahlanaa intaan wax badanba la gaari yuu beerkii wadnaha kaaga fariisanay fa calaykum waxaad laasimtaan biljamaaca kooxdiiyo wada jiridda fa inamaa wax kale maaha yaakulu diibu waraaba wuxuu cunaa min alghanami ariga uu ka cuna alkaasiyata gaari joogtada wa qawli nabiga hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo niman baa salaada jamaacadoodii iman waayey nabigana warkoodii buu helay balgoodiga ku dhacay dhegeyso waxaan damcay buu yihi nabiga salaada inaan nin wakiila u sameeyo aan qoryo iyo ciidan la tago qoryo iyo ciidan inaan la taga xaggeed aadi rasuulallah dadkaan salaada imanaynin yaan aqalooda kusoo gubaya yaan damcay wili idan damaca nabiga wax sahlan maa oo nin ay hawo hogaamiso oy nafriga shaydaan u sheekeeyaan sideenoo kale maa waa nin waxyii ku socda kolkan waxaan u damcay ee uu ku hamiyey wixii ka baajiyeyna wax macquuloo cudurdaadu noqon kara waxaa la tixgeliyey waxa aqalka ku noolee muxtaramka in jamaaco ku waajibin sida xoolaha oo kale xataa mukulaasha iyo yarada oo kale caruurta iyo haweenka oo kale kuwaasaa la tixgeliyey oo aqalkii lagu badbaadiyey riwaayo kale saas ku sheegaysa low maa fi lbuyuuti aqalada waxa ku nool ee xayawaanka naflaha ah jamaacana ayaan ku waajibin haddaanan kuwaa dhowraynin kuwaan jamaacada ay ku waajibtay ee iman waayey aqaladaan waan ku gubilaa kolkaa damaca nabiga misaalan maaha tanaad ku garanaysa damacada inay waajib tahay ka tegideedana lagu adaab mudanaad haddana waxa uu nabiga la damcay dadkaan dhagayso waa aakhir daraja min alciqaab waa garaaci lahaa ama waa xiri lahaa ama waa garaaci lahaa intaan midna lama sheegin aqaladaan ku gubi gubidna maxay ahay qofaan waajib ka tegin lama gubo kolka waa ciqaabku eebba ugu talagalay addoommada inuu qiyaamo ku abaalmariyo markaa gubid wax sahlan maa kolkaa meeshii ka faa'iideyso salaada jamaaco inaan laga tegi karin tegideediina lagu gubanayo daliilkeedi waay wa qowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi waladii eebbaan ku dhaaran nafsi aniga naftayda ay biyadihi allahas gacantiisa ku sugan tahay baan ku dhaaranaya elaqad waxaruna hamantu in aan damcay an aamura inaan amar bixiyo ira war qoryahan ku guba aqalada halaysoo uruuriyo bixatabin bijamci xatabin qoryo uruurintood inaan amro oo fa yuxtatab qoryo la ii soo gulo uma markii qoryo la ii diyaariyo an aamura faro bisala salaada markaa joogta oo fa yudan adan la aadaano lahaa salaatii aadaankii hore ogeysadkii la bixiyo uma ka gadaa aamura aan faro rajulan nin oo fa ya-umu uu ninkaa u imaam noqdo annaasa dadka uma ka gadaa aanu khaalif salaadii la ogay dabamaro waxaa la rabaa iyagoo mujrimiina oo mutarabisiin biljariimaa in aqaladii lagu tago maxaa jira kolkii la tukada kadib haddii la doono laakiin salaadii oo socota iyaga inay guryahayga furaxu yihiin albaabka markii layska taago dambigooda waa cadyahay waa mutarabisiin biljariima gafkay dhex fadhiyaan waa kan maxaa guriga dhigay salaadii waa maqlaysaan inta la aadaanay oo la aqimay baa la oogay walaa siga fii waqtinaa haada oo sumacadda afka lagu hayo kolka codki xagee gaarahay si maanta salaad looga tagaa ma muuqato kolka markaa qoryo la ii guro uma ka gala an amura faro bisala salaadii oo fa yu-adan laha loo aadaano uma ka gala amura rajulan an nin faro fa yaumunnaas uu dadku u imaam noqdo uma ka gadaal ukhaalif markaan salaada hawlaheedii isku duwo aan garab maro ilaa rijaalin rag aan aado haween kuma jira ah ilaa rijaalin rag aan aado aan laa yashhaduuna imanayn asalaata aan salaada imanayn maxaad ku samayn doontaa fa uxariqa waxaan gubaya calayhim korkooda buyuutahum aqaladoodaan ku gubaaya xadiidkuna mutafaqun calayhi akhrajahu lbukhaariy wa muslim labadii sheekh baa bixisay daliil saddexaad waa ka nin cudur daaranay oo indhoola oo magaaladii madiina almunawara ku sugan baa rasuulka cudurdaarkiisii u qadimay rasuul allah way ii inaan indhala waxay hogaamiyana ma qabo ay keeno salaad magaaladana waa xayaanba magaalada asamadow kolkaa dulumkeeda iyo cayayaankeeda ayaa badan ruksana ii helaysa aan guriga ku tukada markii hore nabiga wuxuu yihi haay kac guriga ku tuka bal naxariista iyo dadaca arag waa indhala ahay oo wax ii garqaada ma qabo oo magaalada waa cayayaan badan haddaan qabash qabashleeyeen inaan adeegso ku joogsada laba iga dhig halis baan galayo ruksad ma ii helaysa aan guriga ku tukada naxariista nabiga ka boodaysay darteed ayuu wuxuu yihi hay gurihaisaga tuka kii markuu alxamdulilaahi laba tilaabo qaaday wiil war soo noq markii war baan kusoo darimay aadaan kama maqan mase ma maqan waa maqla yaa rasuulallah faajib ruksad ma jirto warkeeda kasoo habagso soo ula dhabo uma jamaacado kaas haddii loo diiday marka kuwaa indha lahayn indhaaan lahayna indhihiisii qabo ama haddii kale waa indha layahay wax hogaamiyuu wataa maanta cudurdaar warkiis ma jiro wa qowlihi hadalkii nabigana waa deli uu nabiga calayhi salaatu wasalaam lirajuli nin alamaa ee indhala wuxuu u yiri nabiga wa qowlihi nabiga hadalkiisa lirajuli nin alacmaa indhoola ah aladii indhoolihii qaala yidhi lahu nabiga uu yidhi yaa rasuulallah eebbaweyne rasuulkiisiiyo innahu arrinka aan wadaa waxa wey laysa inuusani ahaanin lii aniga qaa'idun garqaade yaquudunii ii soo garqaado ii hogaamiya ila almasjid ii hogaamiya ma qabo ahal iyo awlaad ma jiraan farakhasa lahu markii hore nabiga wau ogolaaday salli fii beytika aqalkaaga kutuguu yidhi falamaa goorti huwa laa jeestay ayuu dacaahu u yeeray oo faqaala nabiga ninkii ku yidhi hal tasmacu nidaa yeermada ma maqasha bisalaati laysugu yeerayo xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax ma maqasha faqaala ninkii baa yidhi nacam waa maqla qaala nabiga wuxuu yidhi jawaabtii hore ma jirtee faajib waxaa loo yeerayo waa adiga imaam meesha imaam muslim baa wey daliil saddexaad cabdullaahi bni mascuud baa wuxuu leeyahy salaada jamaacada waktiganaga asxaabtaanu ahay ee suubanuhu noolaa qof dib uga dhici jiro ka addaami jiray ma waxaanu ku naqaana munaafiqnimada keliyata unba habsaamisa waxaa dhici jirta qofka isagoo fahmo daran qali jira hayso aan isaga xooggiisa ku iman jirin in labada garab inta laga galo nina garabkan nina garabkan isagoo dhulka cagaha ku jiidaaya yaa salaada la geyn jiray safka markii la dhexgeeyana kolkaasuu fadhi ku dhammaystiri jiray iyadana daliil wey wa salafu saalix asxaabu rasuulillaahi wey waa dhaqankii jireen hadduu suubanaha noola raggu ardiyey een ragba lamid ahayn hadday dhaqnaayeen sidii jirtay wey idan waa daliil wa qowli bni mascuudin cabdullaahi bni mascuud hadalkiisiina waa uu daliil radiya allaahu eebba weyne raalli ha noqdo canhu cabdullaahi xaggiisa wuxuu yihi walaqad waxaa dhaba ra-aytuna inaan is aragnay annaga asxaabta ah wamaa yatakhallafu isagoosan ka gadaal maray canhaa salaadii jamaacada ay salaata aljamaaca jamaacada salaadeedii ilaa munaafiquun uurka gaal unbaa dibdhici jiray macluumu nifaaq munaafiqnimadiisii la yaqaanoo la ogyahay walaqad waxaa dhaba in kaana rajulu uu nin ahaan jiray yu'taa mid lala yimaad bihi ninka yuhaada isagoo la tukubinayo bayna snayn laba nin dhexdooda xataa yuqaan ilaa la joojiyo fi safi safka gudihiisa la joojiyo waa taqriib wixii waktigii nebiga jiray ayuu tilmaamaya imaamu muslim baa wariyey fadluhaa salaatuljamaacada qiimiga dheeraadkay leedahay dhegeyso fadluhaa salaatuljamaacada qiimigeedii fadlu salaati aljamaaca koox ku tukashada qiimigeeda kabiirun qiimigaa qiimi weyn wey wa ajruhaa koox la tukashada abaalgudka ee agtii laysaga abaalgudi doonana cadiimun mid weyn wey faqad qaala subarihii baaba yidhi calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyaha aatee salaatu ljamaaca kooxda salaadeedii taafdul waxay dheer tahay salaata alfadi keliga salaadiisii bisabcin toddoba iyo wa cishriina labaatan darajatan garaada ay dheer intay la wadaagta ma intay dheer tahay kolka waa bil salaade iyo hal salaad unbaa iska ajri noqona wa qaal waxaa kaloos nabiga yihi salaatu rajul min tukashadiisi fii jamaaca koox gudaheed uu tukaday koox gudaheed buu tukado jamaacu la tukaday taziidu waxay ka dheer tahay calaa salaatihi ninka tukashadiisii korkeeda fii beytihi aqalkiisa gudihiisa uu ku tukaday iyo wa salaatihi tukashadiisa uu fii suuqihi ku tukaday bilcan dhowr iyo wa ishriin daraj riwaayadii hore toddobay cadaysay midaana bidci waxaa la yihaah ma bayna halaahatin ilaa tiscatin wax ka yar saddexna ka badan intaasay dheer tahay sababkiiba marka lagu sheegayo ilaan adiga markaad tukanaysid salaadaada ma kala jecli waa salaadaada si suuq kugu qabatay iyo tii aqalka gudihiisa kugu qabatay iyo taad jamaaca la tukatay wax dadaala iyo adiga aada leedahay lama arko tanna waa kuu salaad tanna waa kuu salaad adiga ma adan kala godbanin oo tan si gaara uma tukan tanna si gaara uma laalaadinin laakiin bal waxyaalaha ajrigaa meeshuu ka dhalanaya dheeraadka sida lagu taabsiyaray wadaalik sababka salaada jamaacada ay intaa uga kor martay salaada keli ahaan loo tukado waxaa weye ana axadahu dadka qofkood idaa tawada-a hadduu weyse qaato oo fa axsana uu wanaajiyo alwudu weysada ikmaalkeedii wey iyo sunnadii oo la dabaqo sidii in loo weyse qaata la tilmaamay baa loo weyse qaatay iyadiina ikmaal baa lagu sameeyey uma ka gadaal kolkuu weyse fiican soo qaatay uu ataa axadkii yimaad almasjida masjidku wuu soo kacay waa soo aaday laa yuriidu isagoon doonaynin ilaa salaa inuu tukado maha wax kale dad baa dan kala imaanaya masaajidka oo qaar baa xoogaa inay ku dan sheegtaano wax ka soo luugtaan soo qarabtaan u imaanaya kala xumuw maxaa ka daran ka tuganimada u imaanayo inuu marka salaada la aado kabaha ururta midka lugooyo muslim imaanayo waxaasoo dhan lama rabo waxaa la rabaa niyada ku keentay masaajidka inay eebba tukasho tahay eebba in loo tukado laa yuriidu isagoon doonayn ila salaa inuu tukada mahe wax kale falam yakhdu ma tillaabsado khadwatan tillaab ilaa hadduu tillaab qaado rafacahu llaahu eebbaweynaa kor yeela bihaa tillaabta uu qaaday sababteedii darajatan garaaddaa la waxaba eebba waa rida canhu xaggiisa bihaatilaabti khadiicatan gafna waa laga rida kolkaa labadii tillaabood miyaa la kala tiriyey oo midna ma lagu dallacay midna ma dembi baa laysaga hoodiyey mase dallacaadda iyo dembi hoodinta tillaab walbo iskala jira riwaayadan sida ka cad halkii tillaab bay labadiiba iskala jiraan labadii tillaab waa la kala tiriyey lugtaad midigaad qaaday darajaad dallacday dembina waa lagaa riday ii kalaad qaaday darajaad dallacday dembina waa lagaa riday marka nasiibkaaga masaajid waxoogaa durugsan yahay boqool adag uu kugu dhaho xabaar uu kuu jiro dembigaaga hoobana laakiin hadduu masaaj guriga qarkiisa yahay tilaabi waa kugu yaraada intaada yar allah ku barakay wuxuu yidhi marka falam yakhdu suubanaha ma tillaabsado khadwatan tillaab ilaa hadduu tillaabsado rafacahu allaahu ilaah baa koryeela bihaa tillaabta sababteeda darajatan garaado waxaqa eeba waa rida canhu xaggiisa bihaa tillaabta khadiicatan kaf waxay soconaysaa arrinta xataa yadkhula almasjida ilaa masjidka uu ka galo waxaad ogaataa intaas waa ka maqantaha ninka aqalkiisa ku tukaday sooma ilaa tillaaba ma qaadin mashquulkuu galay waa soo weysa qaatay milankiisuu ku tukaday xaggeesu tilaabsaday kaba marka meeshay toddobiyo labaatankii darajo ka soo baxayso horta bal socodkaas qabso oosan kan soconin laba masaa socodkii waa dhammaaday masaajidkaa la yimid waktiguu ka soo hormaro aadaanka ama ka hor buuba yimido masaajidkuu furay kolkaa intaasoo daqiiqo ama nusaa oo kale ayuu faralka sugaayey kan muxuu sugaya intuu tukaday sugidii marka faradka uu sugaayey fa huwa fii salaatin maadaama yantadiru salaa halkaas nusaa ama shan iyo tobankaas ama tobankaas daqiiqo ee salaada aqimideeda uu sugaayana salaad nin ku jiruu la ajri yahay oo waxaa u socda nin salaad ku jira ajrigiisa meeshaasna kisaa ka soo baxday waidaa dakhala hadduu galo almasjida hadduu galana kaana wuxuu ahaada fii salaatin fii xukmi salaat nin tukanaya yuu la xugum yahay maa kaanat isalaatu intay salaadba tahay mimaa tii tacbisuhu reebtay oo muxuu meesha u joogay inuu salaaddii tukada u joogay haddaba muddadaas ha yaraata hase badnaatee uu salaada oogideeda u joogo haddana nin salaad ku jira yuu la ajri yahay meeshaasna kis qaado kis labaadaatana markuu soo galay masaajid ama ha noqoto sunna qabliya salaadanuu u yimid yaa sunna qabliya leh sida casarka haddaan tukanoo kale afar ragcadood ay hore ku leedahay walow ay culammada ku sheegeen sunna hayru mu'akada haddana rasuulka wadan laga maarmin buu yidhi faraxima allaahu mra'an sallaa qabla alcasri arbacan ama duhurkii oo kale sunno qabliya ama maqribkii oo kale sunno qabliyey leedahay ama fajarkii oo kale sunno qabliyey leedahay kolkan wuxuu tukaday salaadaanu u yimid sunnadeediibuu u yimid meeshii buu fadhiistay kista saddexaad waxay ka soo baxday meesha uu ku tukaday intuu joogo malaa'igaa duca la kortaagay ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahu u naxariiso ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahu u naxariiso ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahu u naxariiso waa intuu meeshii fadhigay haddana waxaad ama malag ha noqdo ama nabi ha noqdo ama rasuul annaga ducadiisa mustajaab annaga ducadeenna waxaa daahiya ama luufluufiya dembigaan gallay kolkaan malag ducadiisii maxaa joojina awalna ilaah uu amar ku bixiyey hal isuga waa yeelaya udcuunii astajib lakum kiskii saddexaadna meeshaasay ka soo baxday waalmalaa'ikatu malaa'igtii ayaa yusalluuna duceeya alaa axadikum idinka muslimiintaha qofkiin korkiisa ayay u ducaynayaan waxay ducadaa ku soconaysaa maadaama intuu joogo fii majlisihi meeshuu fadhigay gudaheeda alladii majliska uu sallaa ku tukaday fiihi majliska gudihiisa haddaba markaa timidee tukatay meeshan uu ku tukaday soo xageeo ee laleeyahay intuu meeshuu ku tukaday ku sugan ma goobtii uu salkii iyo jilbaha iyo mase waa masaajidkii oo dhan labadaba waa la yihi laakiin khuruujan cani ilkhilaaf si aada murankaanba uga baxdo meeshaad ku tukatee ka dhaqaaq markaad salaamu calaykum tiraa meesha aada ku tukatay ha ka dhaqaaqin oo ha dhaafin aada khilaafkii ka baxyeen haddaadse dhaqaaqdo markaad tukatay kadib saddex sillaaba gaar u qaaday kitaab qur-aana qaadatay taad oo masaajidkii guud ahaan waa ku jirta laakiin goobtii aad gaar ahaan ku tukatay labadaba wale meeshaasna kisaa ka soo baxday walmalaa'ikatu malaa'igta macsuumiinta ahy tusalluuna waa duceeyaan malaa'igta calaa axadikum idinka mu'miniinta axad qofkii korkiisa waxay u duceeyaan maadaama inta uu joogo fii majlisihi meeshuu fadhiistay gudaheeda alladii meesha uu salaa fiihi ku tukaday oo malaa'igta yusalluuna la yidhi maxay leeyihin asalaatu min allaahi raxma haddaad maqashid in allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ama sala allahu naxariisu asalaatu min allaahi araxma wa min almalaa'ikati adducaa wa min almu'miniina alistikfaar warkii sida loo tarjamaana yaquuluuna malaa'igta waxay leeyihiin allaahuma ya allah eebba weynow ikfir lahu addoonkan kuu yimid ee salaada tukaday ee soo lugeeyey ee farabkii suga sunnihiina sii hormarsaday alla uu dhaaf allaahuma ya allah eebbaweynow irxamhu u naxariiso ayay leeyihiin ducadaa intay ku soconaysaa maa lam yuxdis yaa tura xadadkan laba keewa ma weyse beelida oo weydidaa ka jabtay miyaa laga wada mase baashaadaa laga wada labadaba waa layihi xadadka sheeko waa la weyse la-aanna waa la yihaa kolka haddaad masaajidka i timid salaadna u timid idna waxaa ku darsan ma lafaaya maxaa lagu beriyey hadhawa ku ahaato salaadda hadday dhammaato meesha laga baxo ha ku ahaada baashaalka laakiin meeshan haddaad timid khuruujan can ilkhilaaf aad ka baxayd khilaafkii culamada maa lam yuxdis hadduusan weyse beerin maa lam yuxdis hadduusan baashaal bilaabin waana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allahi xadan masaajidaa timid cibaadaa loo dhisay adigana cibaadaa lagu abuuray intaad ku jirto baasaal kale maxaa la yihaha cibaada la rabo marka qiraa'atu lqur'aanaa kugu filan adkaaraa kugu filan iska maamusa edab lahaw akhyaarnimo u fariiso qibladana u jeed laakiin baashaal kaas guriga iyo suuqiyaybay kugu sugaayiinba idan waad gartay meeshu ajrigiisa imaan socodkiiyuu ka yimid raxdii malaa'igtuu ka yimid masaajidkii lagu nagaaduu ka yimid ma lam yuxdid intuusan xadad samaynino amuusan wayse beelin amuusan baashaaliyo waxaan loo baahnayn uusan bilaabin waa ogaatay kolka meeshay isku dhaafeen salaaddii gaar loo tukaday iyo midii dab lala tukaday meeshay isku dhaafeen waa ogaatay saddex aqaluhaa haddaan ogaana jamaacada qiimigeeda intay jamaaca ugu yar oo goormaan ahay nin jamaaca la tukaday goormaansa ahayn aqaluhaa aqalu salaati iljamaaca jamaacada salaadeeda tirada ugu yar ihnaani labow ihnaani labow istilaaxa culamada nuxaada laba jamaaca uma yaqaanaan waxay yidhahdaan mufrad iyo tatniya jamca ilaahi saddexda jamaaca ka bilaabata cinda culamaai alqawaacid qolada naxwoleyda rajulun waa mid rajulaani waa labo rijaalun waa sad kolka jamca intaad ka bilowdaa cinda naca saddex laakiin cinda alfuqahaai arag labo ka bilow kolka qoladan fuqahada tatniyaba mataqaan waxay yaqaani mufrad iyo jamca keliga labaad ku tukateen jamaaca tahay wa kulamaa zaadat alcadadu labada haddii laga bato saddex afar shan kun malyan kulamaa zaada alcadadu tiradii markay badataba zaada alajru waalfadila ajriga iyo fadalka fadlidani waa sii badanay aqalu salaati ljamaaca jamaacada salaadeeda tirada ugu yar itnaani laba wey waxaa weeye alimaamu horjoogaha iyo wa macaahu la jira wakulamaa mar kasta kasura alcadadu tiradu badatana kaana wuxuu noqonaya badashada tirada axab mid la jacayl badan yahay ilallaahi eebbaweyne taxaalaa korahaye liqowlihi nabiga hadalkiisii maana u daliila calayhi nabiga korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee uu nabiga yidhi salaatu rajuli min salaadiisa maca arajuli hallina uu la tukado askaa ka hufnaan badan min salaatihi qofka tukashadiisa uu waxdahu keligiis tukado wa salaatuhu qofka tukashadiisa maca rajilayn laba la jiridood uu la tukadana askaa ka hufnaan badan min salaatihi qofka tukashadiisa maca rajul hal qof uu la tukaday wamaa kaana wixii ahaaday aksar mid ka badan fa huwa kaas badan baa axabu la jacayl badan yahay ilallaahi eebba weyne tacaala korhay haddana jamaacadii waa ogaanay in masaajid lagu tukadiyo in meel kale lagu tukadana masaajidkaa qiimi badan wa kownuhaa jamaacadii ahaanteeda ay fi lmasjid masjid gudihiisa haatana afdal waa qiimi badan tahay waalmasjidu albaciidu durugsan masaajidii baa midna dhow yahay midna dheer yahay ka dheer baa fadli badan ilaa waa kilaabo badan yahay waalmasjidu masjid albaciidu durugsanba afdal ka qiimi badan min alqariib masjid dhow daliilkeedii waa kan biqowli rasuul subana hadalkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye wuxuu nabiga yidhi ina acdama annaas dad ugu weyni badan imaamu muslim baa xadiidka wariyey ajiran abaalgud waxaa ugu weyni badan abcaduhum dadka qofka ugu fogaan badan ilayhaa salaada mamshaa socod oo aada usoo socday suleer uga yimid ayaa u ajri badan ogaana jamaacada iyo fadhiga arrimaheedii haweenka inay jamaacada yimaadaan sidee wey afar shuhuudu nisa naaga imaatinkood ay lahaa jamaacadii u yimaadaan walilnisaa haweenka waxaa u bannaan an yashhadna inay xaadiraan oo yimaadaan salaata aljamaaca kooxda salaadeedii inay yimaadaan filmasaajid masaajida gudaheeda lagu tukanayay shuruud buu sheikhu u sameeyey in aaminad hadday naagtu ka badbaadayso alfitna qasiya labu ee eh, haddii iyadii lagu fitnoobayo ama iyadu fitnoobayso way iska joogaysaa fitna aamin haddii laga yahay masaajidda waa iman karaan amaa masaajidda iyo guryaha kale u fiican waa imanay walam yakhshuksha haddaan laga baqayn adan dhib inuu ka dhasho daliilkeedii waa kana liqowlihi subana hadalkii baa u daliila uu yihi nabiga calayhi subana korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha ate laa tamnacu haka reebina ima allah eebbaweyne addoomihiisa dhadig masaajidallah ha ka reebina walyakrujna ha baxeena haweenka markay guriga ka baxayaan oy jamaacada aadayaan fitnadii baa lala dagaalamaya walyakrujna ha baxeen safalaatin iyagoo caadi waxaa la diidan yahay xadar iyo baquul iyo bele intay iska badiso qofka ag martaba uusan kala raaco maaya lama ogolata hawsha hawshii gurigo aqalkii odageeda ha isu carfiso laakiin muslimka kale yayan lugoyn walyakrujna ha baxeeno tafalaatin iyagoo caadi ah tafalaadkii sida loo fasiray hayra mutaayibaatin iyagoon iscarfin wey oo kuwa iscarfiya kayrkooda ha baxeen ee fa in masad hadday daartay tiiban udeys qiiq bay isku shiday cadar bay isku diiday waxaa hadday samaysay falaa yaxilu uma banaana lahaa naagti shuhuuda salaati iljamaaca jamaacada salaadeeda tegideedii uma banaana filmasjidi ay taagto tashwiish wey muslimkii bay dhaawacaysa buuq bay abuurtay dadkao dhanba waa wareeraya taa lama ogola waxaa la sheegaya kuwa barkada ay ku qabaysaan baa cadar halisa lagu jebinaya waxma aymasanin laakiin biyahay ku qabaysanayn ama baalki ha ku jireen ama barkad ha ku jireen baa cadar khatara lagu jebina wixii bay dhex gelayn marka qoyaan bay ku soo xiranayn kolkaa meeshay martaba tan kala la raacay waxaasi fitnow waana edab daro lama ogola diin la-aantii soomaali tiilayi gurigeeda hadday joogto dhar fiicanna qaadan mayso hadarna marsan mayso dibad bay u baxaysaa soomaa kolkaasi xagasiiyo meeshii laabmaysaba ku jebinaysaa mid bilahu fain masad marka waxaad ka garanaysaa salaadii qiimiga badnayd ee cibaadada ahayd baa loo diiday inay iscadriso wakayruha awlaa inay suuqa u marsato lama ogola waa ka daranta fain masad hadday taabato tiiban uday falaa yaxilu ma banaana lahaa naagti shuhuuda salaati aljamaaca jamaacada salaadeeda tegideeda uma banaana fi lmasjidi lagu jamaacaysanaayo daliilkeedii waa kan liqawli hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelye allaha ku badiyo ayumaa imraa naag sii kaa oo asaabad taabata bukhuuran diiq taabata qaaqsata falaa tashhad yayan iman macana ishaha dambe yayan imanin wasalaatu lmar-a naag tukashadeeda ay fii beytiha aqalkeeda ku tukatana afdal masaajid inay ku tukato ka qiimi badan taa iyadana waa nabadgeli muslimna balayn maysa taasna daliilkeedii waa kan biqowli hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiyey uu yihi wa buyuutuhuna haweenka aqaladooda inay ku tukadaanba khayrun ficnaan badan lahunna haweenka u ficnaan badan san waxaa weye alkhuruuju waalmasyu ilayhaa jamaacadii oo loo baxo lahada balka war alkhuruuju bixid ilayhaa jamaacadii loo baxo waalmasyu lugayn ilayhaa jamaacadii loo lugayo loo socdo yustaxabu waxaa la ammaanay liman qofka kharaja baxay min ka baxay ila masjidka u baxay waxaa loo ammaanay goortuu baxayo an yuqadim inuu hormariyo rijlahu lugtiisa alyumnaa ee midige ayuu guriga ka soo bixinaya lugta bidixe ayuu ku dambaysiinaya wayaquul goortuu baxaya wuxuu leeyahay bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah allaahuma inii acuudu bika an adila aw udalla aw azila aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhila aw idhal calaya allaahuma inii asaluka bixaqi saa'iliina calayka wabixaqi mamshaaya haada fa inii lam akrud ashiran walaa batiran walaa riyaa-an walaa sumcatan intaa markuu yidhaahdo kharajtu ibtiqaa'a sakhatik waibtiqaa'a mardaatik as'aluka an tunkidanii min annaar wa an takfira lii dunuubii jamiican fainahu laa yakfiru dunuub ilaa anta allaahuma ajcal fii qalbii nuuran wafii lisaanii nuuran wafii samcii nuuran wafii basarii nuuran wacan yamiinii nuuran wacan shimaalii nuuran wamin fawqii nuuran allaahuma acdim fiiya nuuran saasuu oranay intaasoo ducaa aqalka markuu ka bixiyo oo lugta midiga bilaabow intaa markuu yiraa yuujidka kusoo dhacaya kolkaa deganaan iyo xasil ayuu ku soconaya wayaquul wuxuu oranayaa markuu lugta midiga hormariyo bismillah ebaweyne magicii baan ku baxay tawakaltu waxaan cuskadeen aaminay een isku haleeyey calallaahi ebaweyne korkii laa calaa kayrihi axad kaloon cuskanahay lama arko walaa xawla xeelad xumaha looga leexdo ama wanaagga lagu samaysto walaa quwata tabar wanaagga lagu soo jiito ama xuma xumaha laysaga dhiciyo ma jirto ilaa billah eebba xeeladiisa iyo quwadiisa maahan allaahuma ya allah eebba weyno inii aniga acuudu magan kalay bika adiga eebbaa an adilla inaan aniga uun iska lumo haw udalla ama kuwa baas ilumiyaan iniya intii waxay yihiinba aw azilla inaad aniga simbirraxdo xaqa ka leexdo ow usalla anoo toosan lay simbirrixiyo aw adlima aan uunka eebba maago oon gardarro la imaado aw udlam ama aniga lay dulmiyo aw ajhil inaan xumo sameeyo aw yujhal calaya korkayga xumo lagu sameeyo intaba adaankaa magan galay allaahuma ya allah hebba weynow inii aniga as'aluka waxaan ku weydiistay bixaqi saa'iliin inta ku baryaysa xaqooda kugu weydiisay caleyka korkaaga ay ku leeyihiin wabixaqi mamshaaya socodkayga xaqiisa waxaan kugu weydiisay haadaa midka kana inuu socdo masaajidkaaga fa innii aniga lama akhruj eebow ma aanan bixin cashiran qooq uma bixin banooni uma jeedan wey walaa batiran kibirna uma jeedo walaa riya-an istustusid iyo hal lagu arkana uma jeedo walaa sumcatan ismaqalsiin ha lagu maqlana uma jeedo ee maxaad u jeedaa kharajtu aqalkayga waxaan uga baxay itiqaa'a sakhatika adiga eebbaweynaha caradaada ayaan ka dhowsanaya wabtiqaa'a mardaatika adiga eebbaweynaha raallinimadaada aada raalli noqoto raallinimadaha jarinteeda aan u soo baxay as'aluka eebbaweyne waxaan kaa tugay an tunqidanii inaad iga badbaadiso min annaar naar xaggeed wa an takfira inaad ii dhaafto lii aniga dunuubii safafyaalka aan galay jamiican dhammaantoodba sababkuna aan kuu baryayaa waxaa wey fa inahu arrinkan waxaa wey laa yakfir inuusan dhaafin adunuuba safafyaalka ilaa anta adiga maahaane axad dhaafa male allaahuma ya allah eebbaweynow ijcal yeel fii qalbi laabtayda uurkeeda nuuran iftiin xaq iyo baatilka aan ku kala garto wa fii lisaani carabkaygana nuuran iftiin yeel aan ku hadlo wa fii samci maqalkaygana nuuran aan xaqa ku maqlo wa fii basari aragayga gudihiisa nuuran aan wax walba ugu jeedo waxaan yemiini dhanka iga midige nuuran iftiin dhig adduun iyo aakhiraba aan wax ku kala arkay waxaan shimaali dhanka iga bidixay nuuran iftiin dhig fawqi korkaygana nuuran allaahuma yaa allah eebba weynow acdim waxaad weynaysaa fiiya aniga gudahayga ku weynaysa nuuran iftiin ku weyne intaas hadduu yihaa uma ka gadaa yamshi waa socda bisakiinatin xasin iyo wawaqaarin deganaan biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi nabiga idaa ataytum haddaad imanaysaan asolaa haddaad imanaysaan facalaykum waxaad laasimtaan bisakiinati deganaan fama adragtum waxaad haleeshaan wasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana faatimu dhamaystira wallaahu aclam